bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin <clears throat> sala allahu wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximahu llahu tacaala faslun yajuusu waxaa bannaan an yaquula qofka inuu yiraahdo suurat lbaqara yani hadihi suurat lbaqara tani waa suurat lbaqara baqaradii suuradeedii wa suuratu aali cimraan wa suuratu nnisaai wa suuratu alcankabuut inuu yiraahdo midna waxay ku magacaaban tahay sac laba mid waxay ku magacaaban tahay aali cimraan dad mid waxay ku magacaaban tahay iyaduna dadoo haweenka suuraddii haweenka midna waxay ku magacaaban tahay suuratu alcankabuut baa la yiraahdaa caara caarada suuradii caarcaarada sidaas in la dhihi karo way banaan tahay uu leeyahay oo qaar culimmada mid ah waxay dhaheen maya oo waxaa fiican in la yiraahdo assuuratu alatii dukira fiiha albaqara hala dhaho suuraddii baqarada lagu sheegay dhexdeeda suuraddii caarcaarada lagu sheegay dhexdeeda ee suuradayaan caarcaaro lagu magacaabinay dheheen ayb marka imaamu nawowi wuxuu leeya lagu magacaabi karaa waxba ma dhibayso wakadalika albaaqi baaqiguna sidoo kale waa inta soo hartay walaa karaahata wax karaaha ana fii daalika kaagaas ma ahaanin dhexdiisa wa qaala bacdu salafi salafka qaar ka kamida waxay dhaheen yukrahu daalika waa la kahdaa arrinkaas wa inamaa yuqaalu waxaa la dhahayaa assuuratu alatii yudkaru fiiha albaqaratu suuradda dhexdeeda baqarada lagu sheegayo waalatii yudkaru fiiha annisaa wakadalika albaqi wasawaabu lwalu sida sawaabkana waa qowlka hore oo inay bannaan tahay wa huwa qowlu jamaahiiri culamaai lmuslimiin muslimiinta culimadooda badankood qowlkooda waa min salafi lummati wa khalafihaa ummadan dadkoodii hore iyo kuwoodii dambaba ah waalaxaadiidu axaadiidta fiihi kanku dhexdiisa ana can rasuulilahi sal l ly salama nabiga ka sugnaatay xaggiisana akharu min an tuxsar in la koobaa way ka badan tahay wakadalika can isaxaabati saxaabada wixii ka ansaxayna waa sidoo kale ayb faman bacdahum iyo dadkii ka dambeeyey oo nebigaa ku dhawaaqayba suuratu lbaqara suuratu aali cimraan suuratu nisaa isagaa yiri ayb adiladeeduna marka wuxuu leeyahay aada iyo aada bay u fara badan yihiin ayb oo axaadiid fara badana macnahaas kusoo aroortay buu leeyahay xadiid marka waxaa jiro laa taquuluu suurata albaqara walaa suurata aali cimraan walaa suurata annisaa walaakin quuluu asuuratu alatii yudkaru fiiha albaqara sidaas dhaha xadiis dhahayo dabaraani wuxuu yihi laa yurwaa can anas ilaa bihada lisnaad tafarada bihi khalaf qultu huwa almuqri'u min shuyuuqi muslim <clears throat> waa shuyuukhda muslim khalafka qaariga muqria ah walaakin shaykhuhu cubays daciifun sheekhiisa uu ka warinayo daciif ah ayb wqad afrada bnu ljawsiy fadakara hada alxadiida fi lmowduucaat walam yadkur lahu mustanadan ila tadciif cubays ayb wqowl imaam axmed inahu xadiidu munkar wahada laa yaqtadi lwadca waqad qaala alfallaas inahu saduuqun yuqdiu kathiira ibnu xajar nataa'ijul afkaarka wuxuu ku yiri qolada dhahayso yaan la dhihin suuratulbaqara ee hala dhaho suuradda lagu sheegay baqarada xadiid waxay cuskanayaan marka uu wariyey abu daawuud ayb ayaa mustanadkoodu uu yahay ama meesha ay cuskanayaan wuxuu leeyahay marka xadiidkaasna waa daciif oo waxaa ku jira marka nin daciif ah ah ayb ayb xadiid yani dabaraani oo werinaya cafan ayaa ku jiro kaasaana marka waana daciif marka sidaas axaadiista bukhaari iyo muslimna suurat lbaqara iyadoo nebigu dhahaya ayaa soo aroortay kuwaasaa marka la qaadanaya wakadalika sidaadaas oo kale laa yukrahu lama kahdo an yuqaala in la yiraahdo hadihi qiraa'atu abi camrin aw qiraa'atu bni kathiirin wageyrihima qur-aankii in la yiraahdo qiraadan waa qiraatu abi camr waay tan waa qiraa'adii ibnu kahiir lama kahda iyadan wax karaaha kuma jira hada huwa almadhabu saxiixu waa madhabka saxiixa almukhtaaru ee la doortay alladii calayhi camalu salafi walkhalaf culimadii hore kuwii dambeba camalkooda ah min geyri inkaarin inkaar la-aan inkirid la-aan wajaa can ibraahima annakhaciy raximahu llahu waxaa ka yimid annahu qaala inuu yihi kaanuu yakrahuuna waxay nici jireen sunnatu fulaan wa qiraa'atu fulaan in laydhaha sawaabu maa qadamnaahu sida sawaabkaana waa qowlkii hore culummadu ay u badan yihiin faslun yukrahu waxaa la nacayaa an yaquula inuu yidhaahdo qofka nasiitu aayata kada aayad hiblaayo waa iloobay qofku inuu yidhaahdo ayaa la kaxdaa ow suurata kada ayaan iloobay bal yaquulu wuxuu dhahayaa unsiituhaa waa la i ilowsiiyey yani waa iloobay ma dhahaayo waa lay ilowsiiyey buu dhahayaa unsiituhaa aw amase asqadtuhaa waan riday ayb oo maskaxdeedii baan <clears throat> yani ka riday si halkaas oo kale ayuu dhahayaa ayb rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslim ayb saxiixulbukhaari iyo saxiix muslim waxaanu ku warinay buu leeyahay dhexdooda can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama rasuulku waxa uu yidhi laa yaquulu axadukum midkiin ma dhahaayo yacnii yousan dhihin nasiitu aayata kada wakada aayad hiblaaye hiblaayan iloobay bal huwa nusiya waa la ilowsiiye sidaabuu marka sameynaya ayb meesha marka ibnu xajar tacliiq buu ku leeyahay nataa'ij lafkaarka oo wuxuu yihi lafdigan musanifka uu sheegay lam arahu fi waaxidi min asaxiixayn laa lafdu yaquulu walaa aayata kada wakada marka meesha in la taxriiriya oo ayaa wanaagsan buu leeyahay bukhaari xadiidkan aslan ma soo saarin kan ka dambeeya soo socda ayuu soo saaray meesha marka tacliiqaas yarkaa ku jira wa fii riwaayati saxiixayni aydan bisa maa liaxadihim bisa maa bisa shay u shay baa baas lahaaday ayb ama bisa waxaa baas lahaaday ashay ubaa baas lahaadee maa ayuu u baas lahaaday liaxadihim u sugnaada an yaquula inuu yidhaahdo yaa baas lahaatay ama shayga la eedaynayo la caynayo waxaa weeyaan inuu yidhaahdo nasiitu aayata keytow keyta ayaan hilmaamay bal nusiya waa la hilmaansiiyey waraweynaa fii saxiixayhimaa can caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama samica rajulan nin ayuu maqlay yaqra-u akhrinayo faqaala waxa uu yihi raximahu llah allah u naxariisto laqad adkaranii wuxuu ixasuusiyey aayatan aayad kuntu asqadtuhaa aan riday aayad markaa la iluusiiye ayuu ixasuusiyey wa fii riwaayatin fi saxiixi kuntu unsiituhaa lay halmaansiiyey tanna marka aadaabteeda sidaas waa iloobay ma dhahay waa lay hilmaansiiyey buu dhahay kaana marka waxaa hilmaansiinayo shaydaanka iyo waxyaabahaas inay yihiin faslun iclam ana aadaaba alqaari'i waalqiraa'ati laa yumkinu istiqsaa'uhaa ogow ayuu ku yidhi qaariga aadaabtiisa iyo qiraa'ada aadaabteeda laa yumkinu ma suurtoobayo istiqsaa'uhaa yacni raacraaceeda in aada loo raacraaco fii aqala min mujalladaatin mujaladaad wax ka yar in lagu raacraaco looga sheekeeyo qaariga aadaabtiisa ee qiraa'ada ma suurtoobayso walaakina aradnaa waxaan doonnay al-ishaarata tilmaan ilaa bacdi maqaasidiha qiraa'ada maqaasideeda wax ka mid a ah, inaan ishaarno almuhimaati ee muhimaadka ah, muhimka ah bimaa dakarnaahu wixii aan sheegnayna aan ku ishaarno min hadihi alfusuuli aan ku sheegno almukhtasaraati ee laga soo gaagaabiyey waqad taqadama waxaa hormaray fi lfusuuli asaabiqati fusuushii hormartay fii awali lkitaabi kitaabka awalkiisa kusoo hormartay shay-un wax min aadaabi aldaakiri waalqaari qofka daakirka iyo qaariga aadaabtiisa ah wataqadama ayadan waxaa hormaray fii adkaari salaati salaada adkaarteeda jumalun jumlooyin min alaadaabi aadaabi aadaabtii kamid a ah almutacaliqati bilqiraati qiraada ku tacaluqaysa waqad qadamna alxawaalata waxaana hormarinay buu yidhi ixaalo iyo u wareejin calaa kitaabi tibyaani fii aadaabi xamalati lqur-aan kitaabkaas inaan idi aan wareejinay oo aan qofka qaariga aan u wareejinay ama kitaabkan qofka akhrisanaya ayaa soo hormartay liman araada qofkii doonay masiidan wax intan ka badan oo qiraaada iyo qaariga ku saabsan tibyaankan wareejin laysu wareejiyey ayaa soo hormartay buu yiri wabillaahi towfiiq wahuwa xasbii wanicma alwakiil faslun iclam ana qiraa'at alqur'aani qur'aanka akhrintiisa aakadu ladkaar adkaarta kuwa ugu adag inay tahay tan ugu adag aada loo adkeeyo kamaa qadamnaa sidaan soo hormarinay fa yanbaqii waxaa haboon almudaawamatu calayha qiraa'adii in la daa'imo akhriska qur-aanka falaa yuklii canha khaali yeeli maayo qofkii yowman maalin wa leylatan iyo habeen maalin iyo habeen inuu qofka qur-aan la-aan ahaado oo uu khaali yeelo sidaas ma haboono wayaxsulu lahu waxa u xasilayo aslulqiraati wayaxsulu lahu waxa u xasilayo aslulqiraa'ati qiraa'adii asalkeeda biqiraa'ati alaayaati alqaliilati aayado yaryar akhrinteeda ayuu ugu xasilayaa yacnii wuxuu leeyahy qofku maalin dhan iyo habeen dhan waxba inuusan akhrinin qur-aan ha iska ilaaliyo ayb wax un ha la yimaada markaas waqad rawaynaa fi kitaabi bni sunniyi waxaanu ku warinay kitaabkaas dhexdiisa can anasin radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal man qara'a qofkii akhriya fii yowmin wa leylatin maalin iyo habeen dhexdeeda khamsiina aayatan konton aayadood lam yuktab min alkhaafiliin laguma qoro oo laguma daro dadka khaafiliinta oo ilaahay iyo diinta halmaansan ninkii yani maalin iyo habeen konton aayadood akhriyo ayb waman qara'a qofkii akhriya miata aayatin boqol aayadoodna kutiba waxaa lagu qoraa min alqaanitiin kuwa ilaahay u yacnii u khushuuco ayaa lagu qoraa ama kuwa ilaahay caabudo oo adeeco waman qara'a qofkii akhriya mi-atay aayatin laba boqoloo aayadood lam yuxaajuhu lqur-aanu qur-aanka la doodi maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha laba boqol oo aayadood qofkii akhriyo la doodi maayo qur-aanka qur-aanka la doodi maayo ilaa qur-aanku waa dooda walqur-aanu xujatun laka ow caleyka xadiidka saasuu dhaha muslim oo wariyey qur-aanku ama adugu kuu doodaa ama adugu kugu doodaa oo mudici kugu yahay marka ninkii laba oo aayadood akhriyo qur-aanka muddici kuma noqonayo waman qaraa qofkii akhriyo khamsa shan boqol kutiba lahu waxaa loo qoraa qinaarun wax weynin badanoo min alajri ajri ah qindaar marka wax aad iyo aada u weyn oo ajri ah ayaa loo qoraa wafii riwaayatin man qara'a arbaciina aayatan qofkii aqhriyay afartan badela khamsiina wafii riwaayatin cishriina riwaaya sidaas ay leedahay wafii riwaayatin can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man qara'a qofkii aqhriyay cashra aayatin toban aayadood lam yuktab min alghaafiliin laguma qoro dadkaas marka haafiliinta ah laguma qoro ayb ayb axaadiidtan oo dhan marka waxay tilmaamaysaa qofka inuu qur-aankii aanu ihmaalinin oo uunan ka tegin wax un markaas uu akriyo ayb xadiidkan ibnu xajar waxa uu yidhi midkan kutiba lahu qindaarun ay u danbeyso akhrajahu min ariiqi bni lahiica can xumayd bni mikhraaq can anas wasanaduhu daciifun buu yii marka mid waxa uu keenay man qara'a aayatan fii leylatin kutiba lahu qunuutu leylatin waana xadiid xasan hada xadiidun xasanun saxiix buu yii ayb waa ninkii aayad akriyo ayb xadiidka dhahaya isagana man qara'a cashra aayaatin lam yuktab min alghaafiliin oo baabkuna ay ku timid axaadiid fara badan ay ku timaaday ayb ayb halkaan isagana meelaha wuxuu ku sheegay ayb nataa'ijka dhexdiisa ayuu ku tilmaamay aduu marka axaadiidtan warar baa ku jiro laakiin eh, axaadiid kaloo fara badan baa waxay tilmaamaysaa waxyar qofkii ka akhriya inuu wax badan helayo qur-aanka waraweynaa axaadiida kahiiratan ayaan warinay fii qiraa'ati suwarin suurado akhrinteeda fi lyowmi walleylati maalinkii iyo habeenkii minhaa waxaa kamid a ah axaadiidtaas yaasiin watabaaraka almulku waalwaaqicatu waddukhaan facan abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli rasuulillahi sala allahu caleyh waali wasalam man qara'a yaasiin qofkii akhriyay fii yowmin waleylatin maalin iyo habeen ibtiqaa'a wajhi illaahi ilaahay wejigiisa raadintiisa ama dalbitaankeeda darteedna ku akhriyo gufira lahu waa loo dhaafaa ayb abu daawuud dayaalisi iyo bayhaqi iyo ayaa wariyeen ayb wa fii riwaayatin lahu man qara'a suurata dukhaan qofkii akhriyay fii leylati jumcati habeen jumca ah asbaxa makfuuran lahu wuxuu soo waabariisanayaa isagoo markaa yacni loo dembi dhaafay xadiidka hore ibnu xajar wuxuu yihi hada xadiidun gariib wa jasru daciifun oo sanadka ku jira ayb xadiidkaa marka isaga waa daciif midka xamiim addukhaanna tirmidi ayaa soo saaray ayb can abilmiqdaam laakin laysa fiihi yaasiin fiihi taqyiidu biljumcati ayaa ku jirto ayb jumcada oo markaa lagu qeydo ayaa ku jirto ayb wafii riwaayati can ibni mascuudin radi allaahu canhu samictu rasuul llahi sal l slam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay man qara'a suurata alwaaqica qofkii akhriyo fii kulli leylatin habeen kastaa dhexdeeda lam tusibhu faaqatun gaajo ma asiibto ayb oo qofkii yacni akhriyo alwaaqica habeen gaajo ma asiibayso faqri ku dhici maayo ayb abuu cubeydna fadaa'ilulqur-aanka iyuu ku wariyey xadiidkana marka waa xadiid hariib ah ikhtilaafna waa ku jiraa xadiidka dhexdiisa ayb imaam axmedna ibnuljawsi imaam axmed wuxuu kasoo guuriyey anahu su-ila can abi shujaac wa abi taybata oo xadiidka fii hada alxadiid faqaala waxau yihi laa acrifuhumaa ayb wawahbnu ljawsiyu hada alxadiida kadalika ibnuljawsina xadiidkan waa daciifiyey sidoo kale wacan jaabiri radia allaahu canhu kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu aha laa yanaamu inuunan seexanaynin kula leylatin habeen kasto xataa yaqra-a intuu ka aqriyo aliflaamiim tanziilu lkitaab wa tabaaraka almulku yani tabaaraka aladii biyadihi lmulku ayuu arin jiray ayb ayb xadiidkan isagana tirmidi iyo daarimi iyo imaam axmed ayaa warinayaan ayb ayb wacan abi hurayrata radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi waalihi wasalama qaala man qara'a fii leylatin habeen qofkii akhriyay idaa zulsilat alardu kaanat lahu ka cidli nisfi lqur-aan waxay u ahaanaysaa wax u dhigmo qur-aanka barkiisa waman qara'a qul yaa ayuha alkaafiruun kaanat lahu waxay u ahaanaysaa ka cidli rubci lqur-aani qur-aanka afar marka loo qeybiya meel isagoo akhriyo kale waman qara'a qul huwa allaahu axad qul huwa allaahu axad qofkii akhriyana kaanad lahu ka cidli thuluthi lqur'aan qur-aanka saddex marka loo qeybiyo meeshiis qof akhriyey oo kale ayuu ahaanayaa ayb ayb xadiidka marka ibnu sunni camal yowmu leyla ayuu kusoo saaray bayhaqina shucab liimaan sanadkiisana yamaan ibnu lmuqiira ayaa ku jira waana daciif inta dambe ee laakiin qul huwallaha inuu thulusul qur-aan u dhigmo xadiid saxiixa isaga kusoo arooray ayb wa fii riwaayati riwaayo man qara'a aayata alkursiyi wa awala xaamiim cusima dalika alyowm maalinkaa waa la dhowraa min kulli suu xumo kasta ayaa laga dhowraa ayb oo taa qofkii akhriyana xumaan walba ayaa laga dhowraa ayuu leeyahay ayb ibnu sunni ayaa iyadana wariyey min xadiidi abi hureyra isnaadkiisuna waa daciifkana walaxaadiidu axaadiista binaxwi maa dakarnaa wixii aan soo sheegnay kahiiratun kuwo fara badan weeyaan waqad asharnaa ila lmaqaasidi baan ishaarnay wallaahu aclamu bisawaabi walahu alxamdu walnicmatu wabihi altawfiiqu walcismatu ayb kitaabu xamdillaahi tacaalaa ilaahay ammaantiisa la ammaano ama mahadinta la mahadiyo ayuu u kitaab yahay qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi qul ilxamdu lilaahi dheh alxamdu lilaah dheh wasalaamun calaa cibaadihi aladiina stafaa nabadgelyo addoommadiisa korkooda ha ahaato kuwaasoo uu doortay wa qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi qul ilxamdu lilaah waxaa tiraa alxamdu lilaah dheh sayuriikum uu idin tusi doonaa alla aayaatihi aayaadkiisa wa qaala tacaala alla waxa uu yihi waqul dheh alxamdu lilaahi ammaan allah iskale alladii lam yattakhid waladan aan samaysanin ubad wa qaala tacaala alla waxa uu yihi la in shakartum haddii aada shukrisaan ood ilaahay u xamdi noqdaan la asiidanakum waan idiin kordhinayaa wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi fadkuruunii i xusa adkurkum idin xusee anigana idin sheegsheege washkuruu lii ii shukriya aniga igu shukriya walaa takfuruunii ha igu gaaloobinina wal-aayaatu aayaadka almusarixatu caddaynayaan bilamri bilxamdi amrid lays amray xamdi iyo washukri shukri lays amray wa bifadlihimaa iyo xamdiga iyo shukriga fadliga ay leeyihiin kahiiratun weeyaan kuwo fara badan macruufatun layska yaqaano waraweynaa fii sunani abi daawuuda wabni maajah wamusnadi abi cawaanata alisfirayiniy almukharaji calaa saxiix muslim lagu bixiyey mustakhrajaadkuu ka mid yahay raximahum ullah can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayh wali wasalam annahu qaal kullu amrin arin dhammaantii dii baalin shani u saaxiib ah laa yubda-u fiihi aan lagu bilaabanin alxamdu lilaah aqdacu fa huwa isagu aqdacu weyaan mid go-an arin kasta oo shani leh oo yacni wax muhiim ah ah oo aan xamdi lagu bilaabin waa mid go-an waa go-an yahay baraka ma leh yacni shay walbaa marka la bilaabay xamdi in lagu bilaabo sidaas baa wanaagsan wa fii riwaayatin bixamdi illaahi wa fii riwaayatin bilxamdi fa huwa aqdacu weyaan wa fii riwaayatin kullu kalaamin war kasta laa yubda-u fiihi aan lagu bilaabanin bilxamdu lilaahi fa huwa ajdamu waa mid juudaamaysan fii riwaayatin kullu amrin diibaalin <clears throat> arrin kastoo shani u saaxiiba laa yubda-u fiihi bismi illaahi raxmaani raxiim aan lagu bilaabanin aqdacu weeyaan mid go-an rawaynaa haadihi alfaada alfaadan ayaan warinay kullahaa dhammaanteed fii kitaabi اlarbaciin ayaan ku warinay lilxaafid cabdilqaadir alruhaawiyi uu leeyay wahuwa xadiidun xasanun weeyaan waqad ruwiya waa la wariyey mawsuulan isagoo mawsuula kamaa dakarnaa wa ruwiya mursalanna waa la wariyey wa riwaayat lmawsuuli riwaayada mawsuulka jayidat lisnaadi waa isnaadkeedu miduu xoog badan yahay waidaa ruwiya alxadiidu xadiidkii haddii la wariyey mawsuulan isagoo mawsuula wa mursalan isagoo mursala falxukmu lilitisaali xukunka waxaa iskale midka ilaa nebiga gaarayo cinda jumhuuri alculamaa liannaha ziyaadatu hiqatin wahiya maqbuulatun weyaan cinda aljamaahiir wamacnaa dii baalinna ay lahu xaalun arin lahu uu leeyahay xaalun xaal yuhtamu bihi lagu yani la ihtimaam siiyo wamacnaa aqdacuna ay naaqisun waa mid naaqisa qaliilulbarakati barakadiisu yartahay waajdamu bimacnaahu wahuwa bidaali almucjamati wabiljiimi ajdamna waa aqdac oo kale qaala alculamaau culimadu waxay yidhaahdeen fayustaxabu waxaa la sunneeya albudaa'atu bilaabasho bilxamdu lilaahi lagu bilowdo likulli musanifin mid kastoo wax alifayo inuu alxamdu lilaahi ku bilaabo wa daarisin mid kastoo wax akhrinayo wax daraaseynayna inuu xamdi ku wa mudarisin mid kastoo wax dhigaayo xamdi inuu ku bilaabo wa khaiibin mid kastoo khaiiba inuu xamdi ku bilaabo wa khaaibin mid wax doonayo naag hadaad doonaysidoo kale guur xamdi in lagu bilaabo wa beyna yaday saa'iri lumuuri lmuhimati arrimaha muhimkaa intaa wixii kasoo haray intaan aan sheegnay hortooda in lagu bilaabo xamdi qaala shaaficiyu raximahu llah imaamu shaafici waxa uu yihi uxibu waxaan jecelahay an yuqadima almar-u qofka inuu ku bilaabo beyna yaday khudbatihi bayna yaday khidbatihi doonistiisa yani naag doonistiisa ka hor iyo wa kulli amrin arrin kastoo dalabahu uu dalbayo raadinayo xamdallaahi tacaala inuu ku bilaabaan jeclahay buu yihi wahanaa'a calayhi alla inuu ammaano korkiisa subxaanahu watacaala wasalaatu calaa rasuulilahi sal l slam iyo nabiga uu ku salliyo xamdi alloo la ammaano nebigoo lagu salliyo ayb sidaas marka in lagu dadaalo oo la sameeyo saasuu leeyahay ayb ayb marka xamdigii waxay kasoo gelaysaa meelahaas uu sheegay ayb xadiidkan marka dhahayo kulu amrin dii baali laa yubda-u fiihi bilxamdu lilaahi aqdac ibnu xajar nataaij lafkaarka wuxuu yihi hada xadiiu xasan faslun iclam ogow ana alxamda xamdigu mustaxabun weeyaan mid la sunneeyo fi ibtidaai kulli amrin arin kastaa bilowgiisa dhexdiisa arrinka oodii baalin shani u saaxiiba kamaa sabaqa wayustaxabu waxaa la sunneeyaa bacda alfaraaqi xamdiga waxaa la sunneeyaa marka laga faaruq noqdo min adacaami cuntadii washaraabi cabitaankii waalcudaasi hindhisyada kabacdi alxamdu lilaahi la dhaho wa cinda khidbati almar'ati haweeneyda marka la doonayo agteeda ayb wahuwa alabu zawaajiha khidba maxaa la yidhaha wahuwa alabu zawaajiha naagta guursashadeeda dalbitaankeedawa wakadaa cinda caqdi nikaaxi nikaaxa marka la guntaayo caqdiga nikaax xamdi in lala imaado wa bacda alkhuruuji min alkhalaa'i musqusha marka laga soo baxo ka bacdina in lala yimaado ila wasaqdaas hadduu ilaahay kugu celin lahaa waa xaalkaagu waa darnaan lahaa wasayatii bayaanu haadihi lmawaadici meelahan caddaynteeda waa imaan doontaa fii abwaabiha bay ku imaan doontaa bidaraa-iliha maca dalaa-iliha lala qabo wa tafriici masaa-iliha masaa-isheeda furuucdeeda tafriicintaas lala qabo in shaa allahu tacaala waqad sabaqa waxaa dhaqay oo hormaray bayaanu maa shay cadayntiisa yuqaalu la dhahayo bacda alkhuruuji bixidi ka bacdi min alkhalaa'i musqusha marka laga soo baxo kadib fii baabihi buu kusoo hormaray wayustaxabu waxaa la sunneeyaa wayustaxabu waxaa la sunneeyaa fi ibtidaai lkutubi kutubtii bilaabashadeedii almusanafati la qoraayey kamaa sabaqa sidii soo hormartay xamdi iyagana in lagu bilaabo wakada fi ibtidaai duruusi lmudarisiina dadka wax akrinaayo waxa ay akrinayaanna inay ku bilaabaan wa qiraa'ati aaalibiina kuwa cilmiga dalbaayana inay xamdiga akrintiisa ku bilowdaan qiraaadooda agteeda sawaaun waxaa isku mida qara'a xadiidan akhriyaya xadiid aw fiqhan akriyaya fiqi aw geyrahumaa akhriyaya wa lcibaaraati cibaaraadka midda ugu wanaagsan fii dalika kaagaas lagu cabiro alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waay faslun xamdullaahi tacaala ilaahay ammaantiisa ruknun waa rukni fii khudbati ljumcati jumcada khudbadeeda iyo waqeyriha wuxuu ku leeyahay alxamdu in lagu bilaabo khudbada jimcada waa rukni haddaan lagu bilaabin waa jebeyba khudbada wax ka jiraa malaha khudbadaas laa yasixu ma ansaxayo shay-un wax oo minha khudbada ka mida ilaa bihi xamdiga unbuu ku ansaxayaa wa aqalulwaajibi waajib inta ugu yarna alxamdu lilah in la yiraahdo walafdalu sida fadliga badanna an yasiida inuu ku daro min athanaai ammaan wa tafsiiluhu kala dhigdhigiisana macruufun weeyaan mid la yaqaano fii kutubi lfiqhi lagu yaqaano wayushtaradu waxaa la shardiyaa kownuhaa ahaanshaheeda bilcarabiyati xamdigu inuu carabi ahaadaa la shardiyaa oo yacni intuu khudbada soo istaago uu yiraa ilaahay baa mahadleh af soomaali uu ku yiraahda maya faslun yustaxabu waxaa la sunneeyaa an yakhtima ducaaahu ducadiisa inuu kusoo dhammeeyo bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markuu ducada dhammaystana alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin inuu kusoo khatimo ayb wakadalika sidaadaas oo kale yabtadiu yabtadiuhu uu ku bilaabanayaa ducadii bilxamdu lilaah qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi ahlu jannaha markuu ka sheekeynayo wa aakhiru dacwaahu an ilxamdu lilaahi rabi alcaalamiin ducadooda kan waxa ugu dambeeya waa alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wa ama ibtidaau ducaai ducada bilowgeeda bilxamdi lilaahi lagu bilaabo watamjiidihi lagu bilaabo fasayatii daliiluhu waa imaan doonaa min alxadiidi saxiixi ayuu ka imaan doonaa qariiban fi kitaabi salaati calaa rasuuli illahi sal l slam in sha allahu tacaala ducada in xamdi lagu bilaabo daliilkeeda salliga ayuu noogu imaan doonaa meesha salliga faslun yustaxabu waxaa la sunneeyaa xamdullaahi tacaalaa alla la ammaantiisa tacaala cinda xusuuli nicmatin nicmo helideeda agteeda aw indifaaci makruuhin ama shay la naco marku kaa riixmo sawaa-un waxaa isku mid a xasala daalika linafsihi naftiisa u xasilaya aw lisaaxibihi u xasilaya aw lilmuslimiin haddii nicmo aada hesho ama adiga heshaya ama saaxiibka helaya ama muslimiintaba heleena ah, xamdi inaad la timaado dhib la filanayo ayaa ilaahay muslimiinta ka leexiyey ama adigiibuu kaa leexiyey alxamdu lilah in la yiraahdo ayb intaa qofka uu boodboodi lahay dadka qaarkood yani waxayse waa boodboodaan markay wax fiican ay helaan gacmaha iyo lugaha iyo taagayaan waa boodboodayaan maya alxamdu lilah in la dhaho ayb raweynaa fii saxiixi muslimi can abi hurayrata radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu alayh waali wasalam nabiga utiya leylata usriya bihi habeenkii la dheelmiyey ayaa nebiga waxaa loo keenay biqadaxayni laba haruub oo min khamrin khamro wa labanin iyo caana ah haruub khamro ah iyo haruub caana ah fa nadara ilayhimaa waa eegay fa akhada labana caanihi buu qaatay fa qaala lahu jibriilu sala allahu calayhi wasalam jibriil baa wuxuu ku yidhi alxamdu lilaahi aladii hadaaka lilfitra ilaahay baa ammaan leh oo mahadsan allihii kugu hanuuniyey fidrada diinta allihii kugu hanuuniyey lana fidradu waxay la jirtaa caanaha khamrada lama jirto low akhadta alkhamra khamrada haddaad qaadan lahayd qawad ummatuka ummadaada waa dhumi lahayd ummadaada way baadiyoobi lahayd haddaa khamrada qaadan lahayd marka allihii caanaha ku tusay oo kugu hanuuniyey ayaa ayaa mahadsan waakaa marka nicmay muslimiintu heleen oo nebiga ay ku heleen doorashadiisa marka jibriil baa marka oo dadka wan wanaagsan ka mida malaa-igta ayaa alxamdu lilah yidhi faslun marka adigu adaad wax khayr hesho ah alxamdulilah inaad tiraahid muslimiintaa khayr heleen alxamdu lilah dhib la filaya ayaa kaa leexday alxamdu lilah ee uun markaa mar walba ha sheegsheegin qof oo ha dhihin wallaahi hebela saas iyaale hebela saa ii sameeyey hadduusan hebel jiri lahayna waaba dhimo lahay maanta aaw ilaahay weynaayo kaa leexiy waaan oo qofkan kuusoo adeejiyey faslun rawaynaa fi kitaabi tirmidiyi wagayrihi can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxau uu yihi idaa maata waladu lcabdi <clears throat> addoonkii cunugiisii haddii uu dhinto qaala allahu tacaala alla wuxuu dhahayaa limalaa-ikatihi malaa-igtiisa uu ku dhahayaa qabadtum waxaad ruuxda ka qaadeen walada cabdii addoonkaygii cunugiisii ayaad ruuxda ka qaadeen fayaquuluuna miyaad ka qaadeen fayaquuluuna waxay dhahayaan nacam haa fayaquulu wuxuu dhahayaa qabadtum thamarata fu-aadihi qalbigiisa mirihiisii miyaad miyaad qaadeen ma waxaad qibdooteen oo aada adduunyada ka wadeen addoonkayga qalbigiisa mirihiisii fayaquuluuna nacam bay dhahayaan haa fayaquulu wuxuu dhahayaa alla famaada qaala cabdii addoonkaygu muxuu yiri fayaquuluuna malaaigtii waxay dhahayaan xamidaka waa ku ammaanay wastarjaca waa inaan lilaahaystay oo yacni waa ku ammaanay alxamdu lilaah ayuu yiri inaa lilaahi wa ilayhi raajicuun istirjaaciina saas waa fayaquulu llahu tacaala alla wuxuu dhahayaa ibnuu licabdii addoonkayga u dhisa beytan guri fi ljannati jannada uga dhisa ayb nuunkan hadda damada saaran caarido miya mase waa laasima caarida waawdaasaa keentay banaa yabnii ay ahayd nuunkan waa hoos dhignaa asal ahaan banaa yabnii ayay ahayd yabnii uu dhisayaa markaasaa lam yabni ayaa layii lam yabni lamti baa la tuuray xarf mudaaricii baa la tuuray ba waa kuu reeban tahay hamsatul wasli soo jiido waa soo jiidatay maxay noqotay ibni damiir waaw a ku xir oo dad badan amarka sii waawdaas marka waxay rabtaa wax ka horeeyo godanay rabtaa mogtahay kasradii marka waa laga tegay godaa la aaday liajli waawdaa darteed dama caaridaa layihaha marka dama asliya ma aha meeshaa marka hamsatul wasliga in la hoos dhiga ayaa ayuu ahaa sarfigu saasuu sheegaya marka imshuu iyo ibnuu iyo kale way marka ayb waxauu yihi marka ibnuu licabdii addoonkayga u dhisa guri filjannati jannada uga dhisa wasamuuhu ku magacaaba beyt alxamdi ku magacaaba ammaanta gurigeeda gurigii alxamdiga ku magacaaba iyo shukriga saasaa marka ilaahay wax weyn uu kuu siinayaa wax yar adoo sameeyey ayb oo qofkii hadday musiibo ku dhacday alxamdu lilah inaa lilahi wainaa ileyhi raajicuun yiri marka wax ka dhinteen qof uu aada u jeclaa ay ka dhinteen qofkaasi jannada marka waxa weeyaan ilaahay wuxuu uga dhisaa guri ayuu ka siiyaa qaala tirmidiyu xadiidun xasan walaxaadiidu axaadiidta fii fadli lxamdi xamdiga fadligiisa ku sugan kahiiratun weeyaan kuwo fara badan mashhuuratun caan ah waqad sabaqa waxaa hormaray fii awali lkitaabi kitaabka awalkiisa jumlatun ayaa soo hormartay jumlo min alaxaadiidi saxiixati ah fii fadli subxaana allah walxamdu lilah wanaxwi dalika ah subxaana allah iyo alxamdu lilah iyo fadligeeda ku saabsan faslun qaala almuta-akhiruuna culimmadii waxay dhaheen min asxaabina annaga asxaabteenna shaaficiye ah ka mida alkhuraasaaniyiina weliba ciraaqiyin iyo khuraasaaniyiin baa loo qeybiyaa shaaficiyada low xalafa insaanun qof hadduu dhaarto layaxmadanna allaha tacaala inuu ilaahay ammaanayo bimajaamici alxamdi xamdiga waxyaabaha soo ururiyo inuu alla ku ammaano hadduu ku dhaarto ayb wa minhum man qaala kuwo yidhi ayaa jira biajali taxaamiidi ammaanta alle midda ugu weyninka badanaan ilaahay ku ammaanaya hadduu ku dhaarto qof fa dariiquhu dariiqa uu ku gaarayo fii biri yamiinihi dhaartiisaas inuu ka dhabeeyo ku baarinimo fala an yaquula inuu dhaho waa alxamdu lilaahi xamdan yuwaafii nicamahu wayukaafiu masiidahu inta hadduu yiraahdo xamdi u dhiman ma laha allah ammaan le xamdan ammaan yuwaafii nicamahu nicmooyinkiisa u dhigmo oo yani wayukaafiu masiidahuna dayb kaafiyo ziyaadadiisana kaafiyo wamacnaa yuwaafii nicamahu ay yulaaqiiha la kulmaayo fataxsulu macahu marka maciisa ay xasilayso yulaaqiihaa waay marka alxamdu lilaahi xamdan yuwaafii gaaraya yani nicamahu nicmooyinkiisa wayukaafiu bihamzatin ayaa la akriyay fii aakhirihi xagga dambe aakhirkiisa ay yusaawii la ekaanaya masiida nicamihi nicmadiisa siyaadadeeda wa macnaahu yaquumu bishukri maa zaadahu wixii uu siyaadiyey shukrigiisa xamdi u qumaayo min annicami nicmooyin walixsaan ixsaan qaaluu waxay yidhahdeen walow xalaf haddii uu dhaarto layuhniyanna inuu ammaanayo calallahi alla korkiisa axsana hanaa-i ammaan midda ugu wanaagsan fa dariiqu lbiri wadada uu u maraayo inuu baarinimo falo an yaquula dhaartiisa yani an yaquula inuu yidhaahdo waa laa uxsii hanaan caleyka anta kamaa athnayta calaa nafsi laa uxsii anigu ma koobaayo thanaan ammaan caleyka korkaada ku koobi maayo anta adigu kamaa athnayta saad u ammaantay baa tahay calaa nafsika nafsadaada wasaada bacduhum qaarkood waxay ku dareen fii aakhirihi falaka alxamdu xataa tardaa ammaan ayaa kuu sugnaatay intaad ka raalli noqoto wa sawara abuu sacdin almutawaliy abu sacd almutawali wuxuu suureeyey almas'alata masalada uu suureeyey fii man xalafa qofkii dhaartay layuhniyanna cala allahi tacaala biajali thanaa'i wa acdamihi wazaada fii awali dikri dikriga awalkiisana wuxuu ku ziyaadiyey subxaanaka kii hadda aan soo dhaafno subxaanaka ku ziyaadiyey wacan abi nasrin itamaar can muxamed bni nadr raximahu llahu qaal qaala aadamu sala allahu calayhi wasalam aadam wuxuu yidhi yaa rabbi rabbiyow shaqaltanii bikasbi yadii shaqaltanii waad ishuqlisay bikasbi yadii baa igu mashquulisay gacantayda kasabkeeda facallimnii ibar shay-an wax fiihi dhexdiisa ay ku sugan tahay majaamicu alxamdi waatasbiix ammaanta iyo ilaahay oo la hufo nuqsaan laga hufo majaamicdeedii meesha isugu imaanaysay fa awxa allaahu tabaaraka wa tacaala ileyhi allah u waxyooda yaa aadamu aadamow idaa asbaxta haddaad waabarisato faqul halaatan saddex jeer dheh waidaa amsayta haddaad galabaysatana faqul halaatan saddex jeer dheh alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin xamdan yuwaafii nicamahu wayukaafiu masiidahu fadalika kaagaasi majaamicu alxamdi watasbiix sidaas ayuu yiri ayb tan oo marka sheegay kana marka sanadkiisu waxaad moodaa marka ayb maxamed ibnu nadr sheekhaas la yiraahdaa sida qaala aadam yiri marka wax sanada kanu hadda ma ayb intan dambe marka ibnu xajar ma qabanin nataij afkaarka dhacdiisa kadib wuxuu galayaa salliga nabiga sala allahu alayh waali wasalam ee wax ku tacaluqo wabillahi towfiiq alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wcala alihi wsaxbi slm